الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله معرفة المهمل wuxuu ku saabsan yahay muhmalkii barashadiisa waxaana ku soo jiray macrifat ruwaat in ruwaada la barto barashadoodana waxaa ka mid a in la barto muhmalka waxa la yidhaahdo luqada iyo istilaaxaba labadaba asagaa noo sheegaya wuxuu yihi musanifku luqatan muhmal waxaa la yidhaahdaa ismu mafcuul weeyo min alihmaali baa laga keenay bimacnaa tarki tegitaan wax la ihmaaliyey waa wax laga tegey kaana raawiya raawi waa isaga oo talakal isma magacii iskaga tegay biduuni dikri maa yumayizuhu wixii soocayay isagoon sheegin can hayrihi ka soocayay maxamedun buu iska yiri ama cali ama axmed buu iska yiri intaasoo axmed iyo intaasoo maxamed baana jira isagoon maxamedkan maxamedyaha kale ka soocin oo wixii uu ahaa oo lagu garan lahaa aan raacinin buu iskaga tegay saasaa muhmal loogu magacaabay ka raawiya waa asaga oo taraka iskaga tegay alisma magacii biduuni dikrin buu ka tegay isagoon sheegin maa yumayisu wixii soocaya can gayrihi ka soocay isilaaxan muhmal waxaa la yihahdaa isilaaxu ahli lxadiid an yarwiya araawi an yarwiya inuu wariyo alraawiyu raawigii can shaksayni laba qof buu ka warinayaa ama ka badan mutafaqayni mutafiqayni isku waafaqsan fi lismi magaca faqad oo keli ah mutafiqayni fi lismi ismigay isku waafaqsan yihiin faqad oo keli ah ow amase maca ismil abi aabbaha magaciisa la socodkiisa magacii iyo magacii aabbaha bay isku waafaqsan yihiin aw naxwi dalika kunyadii iyo laqabkii baa soo geliyey walam yatamayazaa ayna kala soocmin oo lam yutamayazaa aan la kala soocin oo dhihi kartaa bimaa yakhusu wixii u gooni noqon lahaa kula waaxidin mid kasta oo minhumaa labadaa ka mid ah wixii u khaas ahaana laguma soocin hadduu magac aabbaha khaas u noqon lahaa aabihii lama raacinin nasab hadduu khaas u ahaan lahaana nasabkii lama raacinin laqabka hadduu ku soocmi lahaa lagu kala garan lahaa laqabkii ma raacinin magacii oo wada leeyihiin ama magacii aabihii iyo wada leeyihiin buu oga tegi kaasaa waxaa la dhahaa muhmal mithaalkan uu ku imaanaya mataa yaduru lhimaalu haddaba ihmaalku goormuu dhibi faraha baad laga qaada ka waran oo maxamed iyo maxamed isku meel ay dhex socdaan oo aan la kala sheegin ama axmed iyo axmed iyo cali iyo cali ama aabihii iyo magacii oo iswada socda isleeg oo isku mid ah ay ka noqdeen ninka kale goormuu dhibayaase mataa yaduru lihmaal ka tegidda raawiga in raawiga kale laga sooco laga tago goormay dhibaato u keenaysaa xadiidka yaduru lihmaalu kala soocid kala soocid ka tegiddu waxay dhibaysaa in kaana hadduu yahay axaduhumaa labadan ruwaada ehe aan la kala soocin midkood hadduu yahay fiqatan fiqo waalaakharu midka kalena daciifan daciif uu yahay markaas labadooda isku magac bay noqdeen mid waa fiqo midna waa daciif haddii saa saawari waayo xadiidkii daciif buu noqonaya lama garanaye liannahu laa nadri ma garanayno mani shaksu shaksiga qofku uu yahay almarwiyu canhu laga wariye xadiidka huna meeshan maanta xadiidka ninka iskale ma kala garanayno makii hiqada haba makii daciifka haba magacana kana waa la dhahaa kana waa la dhahaa muhmal weeyo lama kala soocin fa rubamaa kaana daciifa fa rubamaa waxaa dhici karta kaana inuu ahaado raawigu addaciifa kii daciifka ahaa minhumaa labada muhmalka ah kii daciifka inuu midkood midkii daciifka inuu ahaadaa dhici karta maanta oo fa yadcafu xadiidkii uu daciif noqdo ah. marka wakaasoo goortaasoo kale markay sidaa tahay labada qof oy midkood daciif u yahay in la kala sooco markaas laazim weeyaan haddii kale darar baa imaan oo midkood markii la sheego oo xadiidkii daciifka ahaa kii daciifka ay gale aan la kala soocin de xagga baa la raacinaya daciif buu xadidku noqonaya ama ida kaana hadday yihiin labada raawi hiqatayna laba hiqa labadaba waa hiqo isku magac weeye ama magacoodi iyo magaci abi bay iskaga mid yihiin laakiin labadaba midna midna daciif maaha falaa yaduru lihmaalu in laga tago kala soocidii ma dhibayso bisixati alxadiidi xadiidka sixadiisa ma dhibayso ihmaalkaas maxaa yeelay lianna ayanma ayan minhumaa mid kasta oo labadooda kamid oo kaana almarwiya canhu uu noqdo midka laga wariye xadiidka falxadiidu saxiixun buu noqonaya mar walbaba aya minhumaa midkoodii kaana almarwi canhu uu noqdo midka wax laga warinayo kaana uu noqdo ayigaasi almarwi canhu u noqdo falxadiidu saxiix buu noqon kolba haddii labadoodaba istiqa wala yihiin kii laga wariyaba waa isla asagi waa xadiid saxiix buu noqonaya kaana saxiix buu noqon laha kana saxiix buu noqon laha kala garasho la-aantooda dhibaato male marka mithaaluhu idaa kaana hiqatayn marka laba qof oo muhmala oo la kala soocin ay isku magac noqdaan haddana labadooduba hiqa ay yihiin mithaalkeedu waxaa weeyaan maa waqaca lilbukhaariy wixii bukhaari u dhacay fii saxiixiina ku dhacay min riwaayatii warintiisana ku saabsan can axmed uu ka wariyey axmed kaasoo hayra mansuub aan la nisbaynin magacii aabihii aan la sheegin axmed aan mansuub ahayn oon aabihii loo nisbaynina la sheegin baa la sheegay can ibni wahbin buuna axmedkaa ka warinayaa axmedun can ibni wahbin riwaayada noocaasa oo bukhaari sheekhiisa axmed uu soo xadahanaa axmed can ibni wahbin uu iska leeyahay fa inahu axmedkaasi imaa axmed ibnu saalix inuu yahay waa dhici kartaa wa imaa axmed binu ciisana waa dhici kartaa axmed binu saalix iyo axmed binu ciisa labadaba waa sheikhulbukhaari wa kilaahumaa hiqa labadooduna hiqo wey marka xadiidku dhibaato ma leh hadduu ku noqdo axmed binu saalixna hiq xadiidku waa ku sax axmed binu ciisena hadduu noqdona sax buu noqon lahaa kala garasho la dhib ma laha wkadalika sufyaanaan sufyaan ibnu cuyayna wa sufyaan athawri isagana waa sidoo kale sufyaan waa laska dhihi wa kadalika xamadan xamaad bnu salma wa xamaad ibnu zayd iyaduna sidoo kale wakadalika muxamediin muxamedyaha muxamedyaha uu ka warinayo bukhaari iyaduna koox weeyaane nam ba taa wuxuu kugu mithaaliyey hiqataynki ida kaana hadduu yahay way midda labaad axaduhuma midkood hiqa walaakharu midka kalena daciifan daciif uu yahay markaasay mushkila imaanaysaa waa isku magaca aabahood iyo ayagiiba isku magaca ismuhu isma abiihi kan iyo kaa ismuhu isma abihi ismid wey mid baase daciifa midna waa hiqa see la yeeli marka haddii la kala waayo oo muhmalkan lagaga tago xadiidki daciif buu noqonaya mithaalkeedana waxaa weeyaan sulayman binu daawuud wa sulayman binu daawuud laba sulayman binu daawuud wey fain kaana alkhawlanifain kana alkhawlaniya in kaana sulayman bnu daawuudkan hadduu noqdo alkhawlaaniya khawlaani hadduu noqdo fahuwa hiqatun hiqa wey weliba hiqatun maamuun ayay dhahan culamadu jarxiga culamau tacdiil hiqatun maamuun haddii la yidhaahdo waa khawlaani sulayman bnu daawuud alkhawlaani addimishqi hiqatun maamuun wey kaasa marka waa fiicay wa in kaana hadduu yahay sulayman binu daawuudkaasi alyamaamiya yamaamigii saaxibu yaxya bnu kathiir fahuwa daciifu daciif weeye ka asaga ah oo yaxya bnu maciin wuxuu leeyahay abu zakariya laysa bishay wax uu yahay ma laha ninka la yihah sulayman bnu daawuud alyamaami laysa bishay buu dhahaa alimaamu albukhaarina wuxuu yihi munkaru lxadiid munkaru lxadiid ayuu yihi sulayman bnu daawuud alyamaami waxaana laga sheegaa inuu yihi alimaamu albukhaari haddaan ku dhaho xadiid munkaru lxadiid aan qof ku dhaho ru'aada kamid ah falaa taxilu riwaayatu xadiidihi xadiidkiisa in la weriye ma banaano xataa mutaabaca ma galo bukhaari qofku kudha munkar xadiid kama dhaawac kacayo oo dhamaat marka laba ninoo sidaasoo midna hiqo yahay midna daciifkaasi waahiga munkarka uu yahay ayaa labadoo sulaymaan binu daawuud layiri ihmaal baa galay tarku tamiiz baa galay kala soclaad baa dhacday see la yeelaya marka markaasoo kale hadee inaad kala socdo haddii kale xadiidkii daciif buu kaa noqon dhinaca mar walbaba ixtiyaadka iyo dacfiga la xigaya intuu daciif kusoo dhuuman lahaa xadiidka nabiga xadiisa saxaada way farbanta ayb alfarqu baynahu wa bayna almubham mubhamkan soo socda ee lambarka sideedaad ku imaanaya iyo mujmalkan haddaan ka soo baxnay farqiga udhexeeya maxay ti walfarqu farqiga baynahumaa muhmal iyo mubham udhexeeya ana almuhmala dukira smuhu magaciisa waa la sheegay waa laleeyahy axmed muxamed laleeyahy sulaymaan magaciisa waa la sheegi waltabasa waxaase isku darmada lakala sooci waayey tacyiinuhu cayinidiisii magaca la sheegay qofkee ku dhacayaaba la kala garanaya maxamed waa bd maamed baa kan amed baa kan axmed baa la dhahaaye sulayman waa kan sulayman intaas sulayman jirta kala cayintii midka loo jeeday baa marka iltibaas iyo ikhtilaad iyo cadamu tamyiiz iyo ihmaal iyo kategitaan baa dhacay waltamasa iltibaas waxaa galay oo kala garasho la-aana tacyiinuhu cayinida midkii loo jeeday magaca asaga ah lakiin magacii la sheeg walmubhamu mubhamkuse lam yudkar ismuhu magaciisa lamaba sheeginba rajul baa la iska leeyahy imraa la iska leeyahay ah, ibnu akhin ibnu uktin camuhu waxaaso dhan baa muhmal mubham la dhahaa magaco lama sheegin farqigaa udhexeey wa kaas marka muhmal iyo mubham muhmalka magaca la sheeg laakiin magaca qofka kudhici lahaa baan lasii cadaynin ku kala ku haysta magacii laakiin mubhamka magacba lama sheegin ashharu lmusanafaati fiihi musanafaadka iyo kutubka laga alifay fiihi fi almubham ah, almuhmal muhmalka kitaabu almukmal fi bayaani muhmal kitab khadiyu lbaghdadi ninkaasi waa khayr allah siiyo khayr allah siiyo khadiyu lbaghdadi waa artaadi intu uu ka hadlay maslo macrifaة اmubhamaat mubhamaadka garashadooda waa nooc kale oo anwacdi kamida ah macrifaة ruwaat sideed lambarka sideed wey mubhamkii baa la garanaya raba in la barto iska barto waxyaalaha muhimkii laga raba in la bartay kamidta tacriifu mubham waxaa la yihahdaa luqatan almubhamaat jamcu mubhamin yaa mubhamaad lagu jamciye wahuwa mubham ism mafcuul weeyo min alibhaam baa laga keenay ibhaamna waa wax qarsoonon cadayn lidilidaaxi cadayn kasoo horjeedkeed wey ashyaadu ama waa mawduuxaada wax la cadeey weyaan oo ibax wa ama ibhaan baa ku jira ma cad marka wixii aan cadayn ayaa waxaa la dhaha ihaam hadda rajul hadii yihah jinsi caama wey shaayac fi jinsi shaayac wey iyo ku dhacaya marka yaa yaqaan ayib mubham wey ba xagga luqada laga hadlay istilaaxan huwa man baa la yihahdaa mubham ubhima la qariyey ismu magaciisii fi lmatni matniga ku jiray baa la qariyey matniga xadiidka la warinayo ba waxa l qaala rajulu kada wa kada fajaءa rajulu wasaala rajulu ha rajul baa matniga ku jira ninkiibaa la qariya magaciisa la sheegin aw ilisnaadi buu ku jiraayo can rajulin iyo samictu rajulan iyo marartu birajulin baa tiri oo sanadkuba kamid yahayba dabcan can rajulin iyo marartu kamid meen duruq duruquladehe can iyo samca iyo akhbara iyo kuwii wey akhbaranii rajulu baan waramay samictu rajulan baan maqlay waxaa tiri can rajulin waxaa laga sheegay akhbarani rajul ijaazatan rajul baa sheegtay isnaadkii min aruwaadi ruwaadi sanadkeedii baa yaa qof kale lagu dhex qariyey aw amase miman lahu calaaqa qof calaaqa laleh biriwaayati riwaayadi matniga xadiidkii iyo werinteeda qof calaaqa laleh ayuu ahaayo aan magaciisana la sheegin min fawaa'idihi wakaa marka mubham waxaa weye man ubhima ismuhu ayaa la yihahda qofka magaciisii la qariyey ama matnigii baa lagu dhex qariyey oo matnigii baa rajul iska yiri dhexdiisii ama isnaadkii ama calaaqa riwaayo wax ku saabsan min fawaa'idihi asaa ku miaalin doona fawaa'idda ay leedahay in la barto mubhamaadka waxaa weeye ko in kaana alibhaamu fi sanad ibhaamkan hadduu sanadka gudihiisa yahay intaan matnigiiba la gaarinba silsiladii isnaadigeed inta lagu jiray hadduu ibhaamku dhaco fa waxaa la faa'idaysanayaa minhu qofkaasi macrifatu raawi minhu mubhamka asagaa barashadiisa waxaa laga faa'iidaysani dee macrifatu raawi baa ku sugan in raawihii sanadka ku jira aad iska baratay in kaana hiqatan hadduu hiqa yahay hiqanimadiisii aw daciifan hadduu daciif yahayna waad baratay lilxukmi xugun baana loo barashadaas looga faaidaysanaya maxaa loo baranaya raawigan hiqanimadiisa daciifnimadiisa lilxukmi in la xukumo cala alxadiidi xadiidka korkiisa bisixati lagu xukumo aw dacfi lagu xukumo in raawi sanadka ku jira la barto ee rajulun iyo imraatun laiska yiri in la barto waxaa ku jirta war magaciisa naga soo saara waan soo saaray ma fiqa ma daciifa mid buu noqday xukunkii baa kasoo dhalanaya meeshaas xadiidka hadduu yahay qofkaas qof fiqaana saxiix buu noqon haddii kale daciif buu noqonaya fayustafaadu minhu mubhamkaas barashadiisa waxaa lagu faa'idaysta macrifatu raawi in raawigii la barto in kaana fiqatan hadduu yahay daciifan u yahay lilxukmi si loo xukumo cala alxadiidi lagu xukumo bisixati sixa idacfi lagu xukumo taa waa faa'idada koobaad faa'idada labaad wain kaana fi lmatni ibhaamkan hadduu maanta matniga ku jiro <coughs> matnigii ku jiraaba nin baa nabiga wax weydiiyey nin baa su-aalay nin baa u imaaday waa arki mithaalada matnigii bu ku dhex jiraa matnigu iska sanadka laga soo baxay aa matniga gudihiisii loogu tegey ibhaam qof aan magaciisa la sheegin falahu fawaa'idu fawaa'id buu leeyahay kahiiratun fara badan abrazuhaa ay ugu muuqato ugu muuqato ugu muuqaal badan tahay ama ugu caansan tahay macrifatu saaxibi lqisa qofka qisadan iskale in la barto nin baa laga sheekey waa nin baa saa yiri nin baa waxaa arkay nin baa dijaal soo arkay ayaa labadal marka saaxiibulqisihi in la gartaa meesha ku jirta awi saa'ili hadduu qof saa'il ahaa oo nabiga wax weydiinayey dakhala rajulu masjida dakhala rajulu masjid baa laga yiri wanabiyu yakhdub nabiga khudbeynaya waad garanaysaan xadiis badan baa kuso aroortay nabiga khudbeynaya nin baa u yimid masaajid soo galay su-aal buu weyday wuxuu yiri inqadacat subul halakat almawaashi wajaaca alciyaal fadcullaha lanaa yukiitana istisqu weydiist kuwaa soo gala wuxuu yihi rajulu qariibulcahdi fi lislaam laa yaclamu maa diinuhu facalimnii maa calamaka allah buu yihi waa kii cilmiga la baray kuwaa soo gala isagoo nabiga la hadli buu rashiska yihi khudbadina socoto asaleyta ya fulan qum fasalli baa lagu yihi rajulkaas marka saaxibu qisa in la barta marka awi saa'ili hadduu saa'il aha saa'ilkaa in la barto musiu salaatii waad garanaysaa waa soo galay salaad buu tukaday irjic fasalli fa innaka lam tusalli rajulun baa la iska yidhi ayib awi saa'ili saa'ilkii in la barto xataa idaa kaana fi lxadiidi barashadiisa maxay faa'ideynaysaa waxay faa'ideyn xataa idaa kaana fi lxadiid xadiidka uu ka sheekeynayo ee ku dhex jiro hadday tahay hadduu dhexdiisa ku jiro manqabatun manqaba hadday ugu sugan tahay fadaa'il almanaaqib walfadaa'il waxaa weye waa martabada iyo mansilada qofkaa la yihahdaa fadaa'il saxaaba iyo manaaqib saxaaba maqli marka hadday manqabo ugu sugan tahay lahu asaga xadiidkan carafnaa fadlow fadligiisi baan garanaynaa nin baa nabiga alayh salam masaajid wuxuu soo galay waxaa rasul nabig alay slam sayadkhulu calaykum rajulun min ahli ljana nin ahlu janna ini soo geli doona ya marka xadiidka ninkaa in la barto waxaa ku sugan fadligiisi iyo manqabadiisi in la ogaado wa kaana cagsa dalika hadday tahay xadiidka wuxuu ka sheekeynaya nin xun buu ka sheekeynaya dakla rajul il nabiyi sal la alي istadana rajulu il nabiy sal slm faqaala idinu lahu bisa akhashira idinu lahu bisa akhulcashira soo maarti ninka isagaa waa lacay marka cagsi daalikadii wey fayaxsulu waxaa xasilaya bimacrifatihi in ninkaa laiska barto waxaa lagu helaya asalaama nabadgelyo in la helo min adani malo laga nabadgalo bigayrihi geyrkii la malayn lahaa oo min afaadil saxaaba saxaabada kuwooda fadliga badnaa ninkaa isaga ee xadiidka lagu dhex caayay in magaciisa aan barano saxaabadii wanaagsaneed buu naga saaray oo aan ka badbaadin inaan dhano am hebel ah amu hebel ahaa amu saxaabiga hebel ficlaa maanta wax laga sheekeynaya intuu shaydaanku dhihi lahaa qofka isagaa meel lagaga dabray oo magaciisa lagu sheegay saxaabadii kalena waa ku nabadgaleen malihii xumaana waa kaa baxay marka sheegidda la sheegayo matniga qofka magaciisa aan la sheegin ee mubhamkaa in la cadeeyo faa'idada ku sugan waa taas in saaxib ulqisihi la ogaado ama saaxib su'aal xata ida kaana fi lxadiidi manqaban hadduu ugu sugan yalahu asaga fadli iyo amaan ugu sugan yahay carafnaa fadlahu baan baranayna garanaynaa fadligiisii ayaan garanaynaa wain kaana cagsa dalika haday tahay oo manqaba iyo fadli ayn sugnayna cayba ugu sugan tahayna fayaxsulu bimacrifatihi garashadiisa waxaan ku helaynaa oo ku imaani oo lagu heli asalaamatu in laga nabad min adhanni malo bikayrihi loo maleeyo keyrkii oo min afaadili saxaabati in xumaan loo maleeyo ayaa badbaadiyo isagaasaan gaar iskaga qabanay kayfa yucrafu lmubham haddaba nacam sheekh dhamaada ratan dirbe eh, kayfa yucrafu lmubhamu mubham see loo gartaa maxaa lagu gartaa mubhamka ninkii mubhamkaa ah, ha laska gartaan iri see loo garani waxaa lagu gartaa laba shay mid biwuruudihi inuu soo arooro musaman xaal la magacaabay fi bacdi riwaayaati اlukhraa riwaayaadka kale bigtaa riwaayadaas uu mubhamka ku yahay ee rajul iska yiri ama imraa iska yiri mooyeene riwaayooyin kale iyo duruq kale wuxuu ku soo arooray isagoo magaciisa la sheegayo isagoo magaciisa la sheegayo yaa soo aroortay hortaa waa lagu gartaa ama bitansiisi ahli siyar culamaau siyar ayaa waxay caddeeyeen calaa kathiiri minhu in badan asaa ku saabsan ah, in badan culamaau siyar baa sheegtay inta badan ahluxadiidka ay iska gaabinayaan bay culamaau siyar faahfaahinayaan oo sheegsheegaya waad artay haddii yani qisas fara badan oo ku saabsan gaar ahaan makaazida iyo jihaadka nabiga aleyh salaatu wasalaam iyo ku saabsan ninkii timirta eh, gacanta ku haystay yii inaha laxayaatu tawiila ah, kii ah, baashiisii jajabiyey soo macasalaameeyey asxaabtiisi iyo ehelkiisi soo macasalaameeyey kii nabiga caleyh isalaatu wasalaam u yimid ee yidhi nabi meeshan beder ee degtay mwaxyin xaka allahu waa misa waa alxarbu walmakida alxarbu makida agga biyaha aan ka xigna annaga aan ka jiro dhankaas ku dhihi jiray kii markii safka loo taagnaa dhihi jira nabi allow waa ixamuujisay nabiga caloosha kaga dhegay dhunkaday ee yiri marka aakhiru cahdika ilaya inuu noqdaan waa wa hayriha waa culmau siyar waa shee sheegayaan haddi oo ku tilmaamayaan nacam <clears throat> aqsaamuhu unow mubhamka qaybihiisa yuqsamu lmubhamu bixasabi shidati alibhaami aw cadami shidatihi ilaa arbacati aqsaam baa loo qaybiyaa mubhamkan yaa sii kala daran mubhamkan mubhamkan yaa sii kala daran mid jinsigii koraaba iska sheegiba rajul baa laiska taagan yahay kaas waa shadiid libhaam wey ibhaamkiisu waa shadiid iyo qarintiisu kuwaa laga soo dhawaado waxaa la yidhi ibnu akh iyo ibnu ukhti iyo cami iyo waxaa lala sheegay ka soo dhow yihin marka wuxuu leeya yuqsabu libhaamu waa la qaybiyaa bixasabi shidat libham marka laga fiirinayo xagga ibhaamka iyo qarintiisa darideeda aw cadami shidatihi dareen la-aanteeda isee roonta ilaa arbacata aqsaam afar qaybood baa loo qaybiyaa wa abda waxaan ku bilaabi uu kuleyahy musanifka raximahullah biashadihaa afartaa midka ugu daran ibhaaman qarin ko rajulun ow imraa baa ugu daran ibhaamka ku saabsan in rajul laiska dhaho ama imraa la iska dhaho ka xadiidi ibni cabaas oo kale ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuul allah alxaju kulu caam xajku ma sanad kasta markuu nabigu yiri ayuha الnaas in allaha qad farada calaykum اlxaja faxuju asagoo fasiraya walilahi calى naasi xuju lbeyt man istadac asagoo fasiray nacam mujmal اlaaya yufasiru الrasul alayh الsalam fi axaadiiثihi ku fasiraya ya nin ba wuxuu ya rasuul allah afi kul ma sanad kasta hada الrajulu ninka asaga huwa aqrc binu xaabis wey tamimi aqrc binu xaabis odayaashii carabtu kamid ah reer bani tamim haddaan dhihi lahaa buu yihi nacam lawajabad walama stadactum waan u waajibi lahayd ba alibnu walbintu ibhaamka waxaa kamid a ah, ibnun iyo bintu in laska sheego wiil baa saa yihi ama wiil gabadh baa waxaas maaragtay nabiga alayh salaam uu maradiisii ku kanfay wayulxaqu bihi lakhu walukhtuna waa la haleeshiiyaa wabnu lakhi wabnu lkhtina waa la haleeshiyaa wabintu lakhi wabintu lkhtina waa waa la haleeshiiyaa waa ibnu walbintuda waa furuucdii weeyaan kuwana waa xawaashidii iyo wixii kasii ka xadiiثi umu catiya gabadha umu catiya la yidhaahdo nusayba xadiidkeedii ku saabsanaa fi qusli ibnati الnabiyi salى الlaه alيه wasalam gabadhii nabiga alayه الsalaam dhaqideedii bimaain biyo iyo wasidrin baa lagu dhaqay ka sheekeynaysa gabdhaha meydka dhaqay kamideed umu catiya waxay leedahay gabadhiisa waxaan ku dhaqnay bimaan wasidrin markaasuu nabig alay slam wuxuu yihi markaad bogtaan qabayskiiba u tiltilmaamay nabig alay slam iksilna bimayaaminaha wa mawaadic اlwuduءi minha faida faragtuna faadinan soo weysiya buyiri waa kii guntigiisa nabiga alayh salaam siiyey oo yiri ashcirnaha iyaha ishcirnaha iyaah hiya zaynab gabadha waa zaynab bint musalas gabadhi bintu nabiyi mubham bay ahayd moogtahay banaatu nabiyi afar bay ahaayeene gabdhihii nabiga alayh salaatu wasalaam zaynab waruqaya wamukalhum wafaatima gabadha asaga bintu nabiy lyidhi waa zaynab wey radia allahu canha naanahu faatimana wayba ka dambeysay midna nabiga alayh salaam isagoo maqan oo beder ku maqan ayaybaa ayay dhimatay ruqya mi ahayd umu kalthum waa joogay nabiga alay salam markay ka dhimanaysay cuthmaan waa joogay iyo zaynab iyo mhm. waa kii dhihi jiray mexraabka mark la dhigaayo luxudka hal laxdo ma lam yuqaari fi leyla xalay qof aan wax dembi a ah ku dhicin luxudka ha dhigo gabadha marka gabadha laakiin dhaqitaanka ku saabsan lagaga sheekeeyo mucadiya ka hadlayso waa zaynabo wey zaynabona waxaa qabay abulcaas bin rabiic nin la yihahdaa qabay ay ah, dibri ahayeen ah, imaareed ilma eedo khadiija eedo aheed alcamu waalcama ibhaamka waxaa kaloo kamid a adeer iyo eedaa la iska sheegay sanadka xiisi war waa yahde waa ibhaamka kamidta waa la cadeeyo wyulxaqu bihi alkhaalu wاlkhaala waa lamid abti iyo habar yar wbnun oo bintu camin ibnu cami iyo bintu camna waa lamid wiil madeertiin wlcamatu eedadii baa lamida wabnu alkhaal abti wiilkiis oo bint khaal wlkhaala baa lamida ka xadiidi raafic bnu khadiij radia allahu canhu can camihi adeerkii buu ka wariyey fi nahyi masaladii ku saabsaneed nahyiga can ilmukhaabara la nahiyey maslatu lmukhaabara oo beeraha ku tacaluqda naha rasul la sal sl an mukhaabara mukaabarada ayada markuu werinayo wuxuu ka wariyey raafic bn khadiij xadiidka ismu camihi adeerkii magaciisa uu ka warinayo waxaa weeye can camihi uu iska yiri duhayr binu raafic wey adeerkii buu ka warinaya adeerkaasna waa lasoo sheegay o lasoo ogaaday waa duhayr binu raafic wa ka xadiidi camatin eeda xadiidkeed xadiidkii eeda lagu sheegay camati jaabirin jaabir eedadiis alatii eedadaasoo bakad oyday abaahu aabihii u oyday lamaa qutila yowma uxud markii la dilay maalinta uxud markii lagu dilay jaabir aabihiis cabdullahi bn camr eh, ninka la dhihi jiray cabdullahi bn camr jaabir bn cabdillaahi aabihiis cabdullahi bn camr bu ahaa mogtahay cabdullahi bn camarkaasi wuxuu ku shahiiday uxud buu ku shahiiday waa kii haddee weliba tamhiilka lagu sameeyey si xun loo haleeye ay sankii dhagahi wax o dhan ay jireen kufaar quraish marka eedadiis jaabirka eedadiisoo yaa garatay marka markaasi ku oyday bakad markaasuu nabg ala wuxuu yidhi oy amaha almalaa'ikatu tadacu zinaxat oo kama qaal inay u hareynayso kama izuulin jaabir alatii bakad oyda abaahu oyda lama qutila yowma uxud ismu camatii eedadaasi magaceedu faatima bintu mundir wey faimatu bintu mn afwan faatima bintu camar wey mm, faatima bintu camar weeyaan jaabir bn cabdillahi bin camar iyo faatima bintu camar eedadiis wey azawju wazawjatu baa kamid ah in lask waxyaalaha asmaada mubhamaadka ah nin baa la sheegay sanadkii ama matnigii wazawjatu ka xadiidi saxiixayn xadiidkii saxiixaynka kusaabsanay wafaati zawji subayca gabadhii subayca alaslamiya la dhihi jiray ninkeedii baa dhintay baa layidhi markuu ninkeedii dhintay yaa khudaabtii baa yaa usoo batay oo rag baa dabcay inuu guursado ah. nin ibn ba kaaga la dhihi jiray waa dhihi jiray deen ilaa aad afar afar bilood iyo toban beri aad dhamaysato ma guursan karto waa kii dhihi jiray nabiga alay slam markuu u tagtayna wuxuu ku yidhi marka saa u dhashayba ciddadii baad ka baxday marka zawji subayca gabadhaas subayca zawjkeedii ismu zawjiha ninkeedii gabadhaasi ka dhintay magaciisu sacad binu khawla ayaa dhihi jira sacad binu khawla sacad binu khawlana daad garanaysa marku nabiga xaj ka soo laabtay sacad binu eh, mxuu ahaa sacad bin abiwaqaas sacad binu malik waa kii calaacalaayay xanuunsaday oo kii dhihi jir nabig alay slam lakin albaisu sacad binu khawla yarti bihi rasul la sal slam an maata bimaka sacad binu khawla wkaxadiiثi zawjati cabdiلرaحmaan bn zabir zada waa la kor rabaa iska ilaali cabdiرaحmaan bn zabir alati kaanad ahaan jirta taxta rifac اquradi fadalaqaha furay markuu furay waa kay dhihi jirtay waxaa guursaday rifaacadu qurad qabi jiray fadalaqanii fatzawajna cabdiرaحmaan bn zabir wainama macahu mila rudbati thawb aturiidiin an tarjici ilى rifaaca la xata taduqi cusaylatahu wa yudiqa cusaylatk waa ka dhihi jiray marka gabadha ayada hadlaysa khaalid binu saciidna waa kii banaanka taagnaa abubakr canaaninayo lahaa naagdan waa maxay waxay ku hadlaysa nabiga agtiisa faطalaqaha waa kii ismuha gabadha magaceedu tamiimatu bintu wahaba la dhahaa oka banaankan sorry waa soo helay ashharu اmusanafaati fiihi kutubta laga alifay kuwa u mashhuursanaa sanafa fi hada الnوع cadadu min اculama ba wax ka alif minhum cabdاlgani baa kamida bnu saciidi wاlkhatiiba baa kamid albaghdadi wاnawwi baa kamid axsanuhaa kutubta laga alifay kuwa ugu wanaagsan waajmaca uguna kulmin badan kitaabu اlmustafaat min mubhamaati اlmatni wاlisnaad magaciisi wey liweliydiin ciraaqi baa iskale kitaabkaas ugu fiican kule macrifat lwuxdaan w imow wuxdaanta oo la barto waxa wuxdaan la yidhaahdo waa halkeliyaalo wey keligii un baa laga wariyey qof kaloo ka wariya waa hal nin baa ka warinaya luqatan wuxdaan bidami lwaawi jamcu waaxidin waaxid baa la jamciye wuxdaan lagu jamciyey isilaaxana wuxdaan waxaa la yidhaha hum ruwaatu waa ruwaada aladiina lam yarwi can kuli waaxidin mid kasta ayaa kamida uuna ka warinin minhum xaggooda kamid a ilaa raawi waaxidun baa ka wariyey ruwaadda hal nin mooye wax kaloo ka wariya la waayeyba nin dhan oo raawi oo hal qof basa ka wariyey hebel basa ka wariyey hebel waxa kama warinin nimankaasa waxaa la dhaha wuxdaan baa la dhahaa kelilaayo wey keliyaalo wey keligii baa markaa kaa qolifka keligiiba wax ka warinaya ambiyada ilaahay baa hadaa waxaa weya sunat ullahi ambiyada ilaahay baa waxaa imaamba nabi aan hal qof bas rumeeyeyba imaamba faa'idatuhu macrifatu majhuululcayn mafjuulcayn waa kaa soo maray iyo majhuulxaal iyo mastuur iyo waxaa soo maray majhuulcayn buu ninka noqday marka inaan iska ogaano wey hadduuna saxaabi ahayn khalad buu nagelin karaa macrifatu majhuulcayni majhuulcaynka inaan iska barano wa raddu riwaayati riwaayadiisana aan iska radino iska celino idaa lam yakun saxaabiyan hadduunan ahayn qofka hal qof uu ka warinayo en la garanayna cayntiisa iyo xaaladiisa dee majhuulxaal cayn baa la dhahaayo jahaaladuna waxay kamid aheed min adrubi daciifi asbaab dacfiga waxa wax daciifiya sababta keenta dacfiga ayay kamid aheed markaa soo marray in badan aan soo cadaysanay amhilatuhu ko amhiladiisa bal waxaad keentaa wuxdaan min asaxaabati xagga saxaabada kasoo bilaaba oo curwata bnu mudaris nin la yihahdo saxaabi ah weligaa ma maqashay curwata bnu mudaris lam yarwi canhu kama werin xaggiisa hayru shacbiy shacbi caamir bnu sharaaxiil bes ah unbaa ka weriye wax lama hayo qof kale hayru shacbiy shacbi waxaan ka weriye lama hayo wlmusayab musayabna ibnu xasmi waa saxaabi saciid aabihi weeyaane lam yarwi canhu kama warin hayru ibnihi saciid aabihii saciid bs wax ka wariyey ah, musayibkaas waa kii nabig alay slam dhihi jiray war sahl saxasni aabaa xasn sahl maye naga daa buu yir aabayaashii magacooda ma bedelaya aman kane famaa zaalat alxazunatu fiina oo ka dhihi jir aw xazunatu fiina dayib saxaabadii ogaatay wuxudaanta ku jirta dhibna ma laha saxaabadaas ogaatay qof saxaabi ah haddii keligii la sheego qof keligii uu sheego saxaabi inuu yahayba haddii laguu sheegay laa taduru jahalatuhu jahaladiisa ma dhibayso cudul wey taabiciinta iyo wixii ka dambeeya dhib ah baa min ataabiciina waxaa sheegtay mithaal abulcushara nin la yihahda jira lam yarwi canhu una ka werin hayru xamaad binu salama xamaad binu salamata ninka la yihahdo ibnu dinaar basaa ka weriyey waa in la iska oga hal akhraja shaykhani fi saxiixayhima can lwuxdaan bukhaariiyo muslim saxiixooda labadooda saxiix ma ku soo saareen can ilwuxdaan raawi hal qof basa ka wariye malheli inay ku wariyeen dakar alxaakim wuxuu sheegay fi madkhal kitaabkiisa madkhal ana shaykhayni labada sheekh bukhaari muslim lm yukarija inayna soo saarin min riwaayati hada nooc noocaas riwaayadiisa sheen waxba mayna soo saarin riwaayat xudaa laguma arkaa caziiziya ka badan wey qaar baaba shardisayba de waa kii cazada waa kuu dhihi jiray xaafid ibn xajar raximah llahu minhu man ishtarada ah, ah, ah, lisaxati alxadiid laakiin sax ma aha dhihi jiri bukhaari muslimna shardigooda kamid ma aha inay caziiz u shardistaan marka xaakam isaga waa diidan yahay wuxuu leeyahay eh, xudaan bukhari muslim kuma jirto ba laakiin jamhuur muxadithiin muxadithiinta intooda badan qaalu waxay dhaheen fi saxiixayn saxiixayn waxaa ku jira axaadiida kahiiratan fara badan can ilwuxdaani wuxdaan xaggooda laga wariyey min asaxaabati saxaabada kamid ah minha waxaa kamid ah xadiid almusayab ah, musayib xadiidkiisii fi wafaati abi aalib abi aalib dhibashadiisi ka sheekenayay akrajahu sheekhan baa soo sara xadidkaas ithnain xadiidu qays bin abi xaazim can mirdas aslami isagana yadhab saalixuuna kuwa wanaagsan way tegi doonaan alwalu falawal dadka wanaagsan ee khiyaartaah siday u kala fiican yihin ba dhamaan halhal bay u tegayaan markaasa waxaa soo hari doona dadaa wanaagsaneyn walaa raawiya limirdaas mirdaas wax ka wariyay hayr qays mooyaane lama hayo walxadiidu xadidkaasna akhrajahu lbukhari baa soo saaray marka xaakim baa lagu radinaya leeyahay riwaayat lxudaan laysa fi saxiixaynta warkaas sax maaha waa kan ragganaaba kamida mithaal ahaan laguu keenay ashharu musanafaati fihi kitaabu mufradaati wlwuxdaan limaam muslim ayaaba kitaabka alifayba macrifatu man dukira biasmaai aw sifaatin mukhtalifa macrifatu man in qof laiska barto waxay kamid tahay macrifat ruwaad mankaasoo dukira la sheegay biasmaa magacyaa lagu sheegay magacyo fara badan aw sifaat baa lagu sheegay sifaatka iyo asmaadaas oo mukhtalifa iskhilaafsan asmaa iyo sifaat iskhilaafsan qofkii lagu sheegay intaasoo magaca iyo intaasoo kunyaa yaa laiskugu geeyey hal qof tacriifkiisi bal horta sheeg huwa raawin waa raawi wuu sifa la tilmaamay biasmaa biasmaain asmaa baa lagu tilmamay magacyaa lagu tilmaamay aw mase alqaamin maanaysyo oo kuna kunyooyin mukhtalifa iskhilaafsan min shaksi waaxidin xaalu hal qof yahay aw min jamaacatin jamaaca xaggood ah, shaksi waaxid ayaa intaasoo magaca lagu sheegay aw jamaaca kuwa ku sheegtay ama jamaaca lagu sheegay intaasoo magac intaasoo alqaabo kala duwan mithaaluhu maxamed binu saa'ib alkelbi ninka la yidhahdo samaau bacduhum qaar baa waxay ku magacaabeen aba nathar marka hal nin baa intaasoo maasheegan ama dad badan aba nathar wa samaau bacduhum qaarkoodna xamaad binu saa'ib bay u bixiyeen wa samaau bacduhum qaarkood waxay ku magacaabeen aba saciid wahuwa shaksi waaxid waana hal qofuun waxaa lagu leeyahay aba nathar iyo xamaad binu saa'ib iyo aba saciid waa halkaa qofun maxamed binu saa'ib alkalbiga wey min fawaa'idihi in la barto dadka noocaas ee magacyaha badan ama naanaysta iyo tilmaamaha badan in la iska barto sooma lakin dadka qaarkood afar magac shan magac ba iska histar ah, weliba qofka hooyadiisa aad u kolkooliso ya laba magac saddex magac afar magac bay saaraysa dul saaraysa kii lagu walqalay ku dar shan eh. min fawaa'idihi fawaa'idiisa maxaa kamid a ah? in la iska barto dadka magacyaha badan ama alqaata iyo naanasta lagu tubay ayib cadamuliltibaasi baa kamid a ah in la iska barto iltibaas la-aan cadamuliltibaasi inuu ku qarsoomi waayo fi asmaai shaksi waaxid shasi hal shaksi oo keliya hal qof ah asmaadiisa inayna isdhex gelin wa cadamu danni aan loo malaynin biannahu ashkhaasun inay dad badan yihiin mutacadiduuna badan dad badan intay halkii magac qofka keligii hal qof uu lahaa halkii qof ee keligii ahaa asmaadiisii intay isdhex galaan iltibaas naga dhex galo on kala garan weyno ma dad badan ba ma hal qof ba halka deena ay ka soo baxdo inaan u malayno intaasoo ruux yihiin oo maxamed binu saaibna waa qof abaanadrna waa qof xamaad binu saaibna waa qof abaa saciidna waa qof intaba halkaa xadii bay wada werinayaan xadiidku mashhuur wey adhiga dhow maya waana hal qof oo qariib wey cadamuliltibaasi iltibaas iyo isku dheehid la-aanteed ayaa faa'iida ah barashada ku garan ku heli iltibaaskii baad ka badbaadaysaa wey maxaa iltibaas iyo iska dhexgeli lahaa fii asmaa'i shaksi waaxidi hal qofa magaciyaashiisii isdhexgeli lahaa baad ka bogsatay wa cadama dani inaadan u malaynin biannahu ashkhaasun dad inay yihiin mutacadiduuna tira dad tira inaadan umalaynin iltibaas la-aantaas ood ka badbaado iltibaaskaas ood ka badbaado ood macrifo iyo faamo aad garatay hal qof inuu yahay waa faa'idahadi ba kashfu tadliisi shuyuukhi waa faa'idada labaad kashfu tadliisi shuyuukh idinkan fiiri intaas oo magaca lagu sheegaayo raawiga ku sheegaayo hadduu mudalisi noqdo mudalis hadduu noqdo iska ogow waa mudalis weliba tadliisu shuyuukh buu isticmaalayaa ah, lakinahu thani laa yasifu thani a laa yusqiduhu thani laa yusqiduhu lakin yasif awsaafuhu bima bihi laa yancarif mudlis weeyaan marka tadliisu shuyuux isticmaalaya mar wuxuu dhihi maxamed bin usaib lama garanayo abunadar buu sheegi magacaan lagu garanayna buu sheegi marka inaad qofka noocaasa barato faa'idada ku jirta waxaa weeye kashf tadliisu shuyuukh nooca la yidhaha tadliisu shuyuukha ayaad kashfinaysa banaan ka dhigaysaa oo iska ogaanaysaa ayb isticmaal اkhaiib alkhaiib albaqdaadi isticmaalkiisa kaiiran in fara badan min dalika noocaasi ah in raawiga keligiis magacyo badan loo bixiyo fi shuyuukhi buu isticmaalay khaiib albaqdaadi ayaa arrintaa caan ku ah waa ninka dawlada qiimaha badnaa somat wuu ka dhaqa isagii baa wuxuu isticmaalay noocan isticmaalay marka inuu magacyihii shaekhihiis sheekhihiis uu intaasoo magaca hal qofa uu sheego ayuu wuxuu iska kay yiri wlkulu waaxid dadka aniga lamidkaho isgaad nusqadeeda qof haysta wlkulu waaxid inay qoranta ah, la soo baxa midkan noocan la soo baxa ah, wlkulu waaxid nooci lamidkaa aye isticmaal اkhaibi kahiira min dalika fi shuyuuki buu isticmaalay lambarka afaraad wey soo saar ma fayarwi fayarwi sosaanima qoro fayarwi wuxuu warini khadib albaghdadi fii kutubihi kutubtiisa wuxuu ku warini mathalan tusaale ahaan can abilqasim alazhariy ayuu ka warin sheekh uu leeyahay la yiraha abulqasim alazhari wa can cubaydillaahi bin abilfatxi alfarisiina waa ka warin wa can cubaydillaahi bin axmed bin cuhmaan asayrafiy buu mar radhihi walkulu waaxid inta waa isku halnina ka walkulu wاlkulu waaxid fayarwi fi kutubihi wuxuu kusoo warinay mثalا can abi اlqasim اlأzhri وcan cubaydالlah bn abi fatح اlfarisi وcan cubaydالlah bn axmed bn cثman الsayrafi wاlkul intaba waa hal nin ah sheekhiyiisii bay ka mid yihiin ashharu musanafaati fiihi intaasaa ka maqan marka sakdi dhacay inta hore waa ficnaa kitaabke lakin wakahade alkamaalu lilah meesha u dambeysay intaasaa ka maqan ashharu musanafaati fiihi musanafaadka la alifay iyo kutubta la alifay kuwa ugu baabkan asagee la yihaahdo asma wa sifaat idaaxu lishkaali lilxaafid cabdilqani bn saciid waa kitaabku ku alifay magacaa la yihahdo idaxu ishkaal laba waxaa kaloo la alifay mawduxu awhaami اljamci watafriq kitab l khadib baqdadi baa iskale macrifat اlmufradaati min alasmaai wاlkuna u imow almufradaat min alasmaai wاlkuna ya almufradaadka kuwa la yihaahdo min alasma magacya xaggood kuyooyinka qabyaha lagu baraya almuraad bmufradaat mufradaat maxaa la dhahaa an yakuuna lishakصi min asaxaaba qof saxaabada kamida aw iruwaati ruwaadda kamida caamatan guud ahaan ruwaadda kale aw axad اlculamaa ma culamada kamida waa inuu usugnaado ismun magac buu leeyahy o mase kunyatun kunyuu leeyahay o mase laqabu naanis buu leeyahay laa yushaarikuhu fiih wax la wadaagina ma laha hayru asan ahayn laa yushaarikuhu غayruhu min aلruwaat wاlculamaa waa magac keligii axad kale oo magacaa ah loo bixiyey maba lahaba magac gaara oo ama kunyo gaara ama laqab iyo naanays gaara oo ruux la wadaagay buusan jirinba wa gaaliba ma takunu tilka almufradaat sida gaalibka ana mufradaadka noocaasi ahe qofkan uu la keli noqday waxay noqotaa asmaan magacyaal hariibatan hariiba yascubu uu adag yahay annutqu biha in lagu dhawaaqaba magacyo qadna naf ah oo ku dhawaaqooda uu adag yahay wey keligii unbaa lagu arkay marka axad laaleh dadka oo dadka kale oo la leh maba jirtaba taasaa mufradaad la yihahdaa faa'idatu macrifati in la barto magacyaha noocaas oo kale ee qof lagu magacaabay qof kale oo lalehna uusan jirin waxaa weye faa'ida laga helaya cadamulwuquuci fi tasxiif inaan lagu dhicin tasxiif wa taxriif tasxiif iyo taxriifna waan soo maray in xarakadii ama shakligii ama niqaadii la bedelo fi tilka alasmaa magacyaashaasi almufradati ee mufradada algharibati ee hariibka ah inaan la tasxiifinin oo markaad keli weyd qanana filmadiisa aad la yaabto aada si kale dhihin o war sidaa weya sidaa ma haada dhihin tasxiif aada la imaan ama sida lagu hadlaayo ka hadlowdo amhilatahu amhilatahu mithaalada alasmaa min asaxaaba saxaabada aad ajmad binu cujyaan oo saxaabi a ma maqasho saxaabi weeyaan o wado saxaabada ajmad qofkii markaa aan ag aqoon axmed bu umalayn tasxiif buu ku dhici axmed buu dhihi <clears throat> waana ajmad aabi baa ka daran binu cujyaan ka sufyaan oo ka culbaan ka culabaan ah, sufyaan iyo culabaan iyo ah, ya oo ka culayaan de sax ah, oo wax laga baqayay ka sufyaan oo ka culayaan marka qofka noocaas oo kalea ama lafdiga noocaas oo ereyga ku hadalkiisa u adag yahay lafdi kaleo la yaqaanaa wasan oo iswasan yihiin yaa la sheegi si carabku u qabto hadda sufyaan inaad ku dhawaaqdo ku fududahay cujiaan sidiisa u dhawaaq wsndru saxaabi sndr la yiraha jirta sndr biwasni jacfar oka jacfar baad ku dhawaaqi kartaaye isku wasan weeyaane sndr min gayri saxaabati saxaabada xaggooda aada mufradaadki awsat in la yirahdo awsat binu camr dhexdhexaad wa durayb durayb binu nuqayr ibnu sumayr soo maarti inta ay adag yihiin durayb nuqayr sumayr ayb alkuna kunyadii aada mufradaada min asaxaabati ka soo saar abulxamra nin la yirahdo mawla rasuulilahi sala allah alay wasalam wasmahu hilaal binu xaaris magaciisa la dhahaa min hayri saxaabatina oo kunya oo gariiba oo mufadaada abucubeydayn abu alcubeydayn wasmahu mucaawiya binu sabra mucaawiyata binu sabra jim alalqaab xagga naanaysti oo mufadaada wax lala jirin min asaxaabati aad safiinatu mawlaa rasuuli lah sal slam safina la yihah magaciisa qof kaloo safiina la yihahdo saxaabiga lama hayo wasmahu mihiraan baa la dhaha magaciisa dayib ithnain min hayri saxaaba saxaabada keyrkoodna oo laqab imaanays ah mufradaadna ah mandel wasmahu camr bn caliy algazi alkufi ah, mandel baa dhahaa ashharu lmusanafaati fiihi kutubta u mashhuursane laga alifay baabkan afradahu bitasniifi waxaa tasniifia alifitaan ku khaas yeelay ifraadiye ugeliyeen alxaafiظ axmed bn haarun albardiji ninka la yihah ibn haarun albardiji fi kitaabin samahu alasma اlmufrada ayuu ku magacaabay wax allaala wixii magaciisa keligii un lagu magacaaba kunyo oo keligii ama laqabo qof lale jirin ayuu soo arooriyey wa yuujadu waxaa la helaa fi aakhiri kutub kutubta aakhirkooda almusanafati la alifay fi tanaajim ruwaat kutubta tanaajim ruwaat ka sheekaysa waxaa aakhirkooda dambe lagu qoraa kathiiru minhum in fara badanoo minhum mufradaadka kamid a ka ah, kitaabi taqriib tahdiib ibni xajar markuu soo wado oo raggi ugu wado gadaasha dambe wuxuu keeni alfaada noocaas maaratay mufradaadka la yihahdo ayib macrifatu asmaa man ishtuhiruu bikunahum dadka kunyadooda mashhuurka ku noqday kunyadaasi waxaa la yidhahdaa wixii ab iyo ibni iyo lagu lagu bilowdo ayaa kunya la yidhaahdaa kunyadaasu mashhuur ku yahay magaciisa aad looma yaqaano marka ina magaca iska barato waa laga maarmaan magaca inaad iska barato kunyadaas mashhuurkaa maalin baa la sheegay magaca markii magaca la sheegay waxaad u maleen qof labaad baad u maleen marka magacana baro kunyadana baro almuraadu bi hada albaxth baxhiga almuraadka looga jeedo waxaa weye masaladan la baxdinayo almuraadu bihada baxhi waxaa weye an nufatisha inaan fatishnoon baaro can asmaa'i man ishtuhiruu dadka ku mashhuurobay ku caanbaxay bikunaahum kunyadooda caanka ku noqday asmaadooda magacooda inaan fatishno xataa nacrif alisma ilaa magacaan ka garanno cirb mashhuur a mashhuurkaheen <coughs> likuli minhum mid kastoo ruwaadda ka mid ah ee kunyada ku mashhuur kunyada mashhuurka ku noqday caanka ku noqday siaan magaciisa u baranno oo magaciisa inaan baranno maxaa nagaga xiran waa kan min fawaa'idihi fawaaida in la barto dadka kunyada ku shuuroobay magaciisa inaad barato fawaa'idu macrifati hada albaxthi waxaa weeye huwa anlaa yudana inaan loo malaynin ashaksu lwaaxidu hal qof oo shaksi waaxida ithnayna laba inaan loo malaynin kunyadii baad ku taqaanay maalin dambe magaci baa la sheegay maalin dambe magacii ayaa la sheegay marka inaadan dhihin hebel iyo hebel bay waa laba qof inaad u malaynin waa una id rubamaa waxaa dhici karta yudkaru in la sheego hada shaksu qofkan kunyada mashhuurka ku ah maratan waawun in la sheego bismi magaciisii hayr mashhuur aan mashhuurka ahayn in mar la sheegaa la arkaa wa maratan mara bikunyatihi kunyadiisa lagu sheego alatii ishtahara biha uu mashhuurka ku ahaa laba jeer baa lakala sheegay mara bilkunya mashhuura wa mara bilismi hayr mashhuur baa lagu sheegay fayashtabihu اlamr amarkii wuxuu iskaga darman oo iskaga ekaan calaa man laa macrifata lahu ninkaan macrifo u lahayn bidalika arrinkaas ayaa arrinta iskaga ekaani fayadunuhu wuxuu u malaynaya ishtibaah yani iskaga darman wey way iskaga darmani fayadunuhu wuxuu u malaynaya shaksiyan laba qof wahuwa shaksun waaxidun waana hal qof ah oo mara kunyadii la sheeg korna magaci la sheegay dariiqatu tasniif fiihi kutub rijaal marka ay tasniifinayaan ragga noocan oo kale ee kunyada mashhuurka ku ah magaciisana la raba in la caddeeyo ma magacii baa la sheegi mise kunyadii baa la sheegi maya kunyadii baa intii la sheego ayadaa mashhuurahe eh? ayadaa mashhuurahe eh? laguna sheega calaa ariiqati lmucjam yaa mid walba magaciisa haddana la sheegaya say ukala horeeyaan alifkii baa loo horeysiin alif ka bilowda ba wax ka bilowda wixii ta ka bilowda saasaa lagu wadaya wuxuu ku leeyahay waa dariiqatu tasniifi fiihi almusanifu qofka alifayo fi lkunaa kunyooyinka wax ka alifi raba inuu dadka kunyada mashhuurka kuwa magacooda sheego yubawidu wuu baaraysan tasniifuhu alifidiisaasi calaa tartiibi xuruufi lmucjam xuruufta xuruufulmucjamka la yidhaahdo tartiibkooda say u kala horeeyeen buu u kala horraysiini lilkunah kunyada xaggeeda uma yadkuru wuxuu sheegi kadib markuu kunyadii say u kala horreeyeen xuruufta uu u kala sheego yuu wuxuu sheegay asmaa asxaabihaa kunyo walbaba magaceedii buu sheegi dadki iska lahaa asmaa asxaabihaa asxaabta kunyada iska leh magacoodii buu sheegi famathala waa ka mithaal yadkuru wuxuu sheegay fi baab lhamza horta hamsuu ka bilaabi ilaahay ya buu wadi baabilhamse markuu marayo wuxuu ku horreysiini abaa isxaaq buu ku horreysiin soo maart ilaa abaada waa kunyadii waa maa isudira biabinti way moogtahay marka waxa kuxiga la fiirinaya waxa kuxiga abaada muxuu yahay hamzo marka wixii hamze ahaa ay dhammaato oo hamze ka bilaabanayay abaa iyo hamze isku xigtaaha wuxuu kuxujisiinayaa abaa iyo ba haddana abaa iyo ta haddana abaa iyo tha saas ku abaa isxaaq waydkuru isma markaasu magaciisa sheegay aba isxaaq waake camar bin cabdillahi alhamadani hadduu yahay isxaaq ninkii raahwey la dhihi jiray wfi baabi wfi baabi lbaayi baabulbaab markuu tago wixii ba ka bilowda abaada wa isku leeyihin iska dhaaf bishri ka bilow ba'da haddana abaada iska dhaaf ta saas ku socon wayudkuru isma magaciisuu sheegay ama bishrigaasi wahaakada saas ku wadaya aqsaamu asxaabi alkunaa wa amhilatiha asxaabu ah. alkunaa <coughs> taqribu tahdiibka waa yaalaha fiiriya saas ku wadaya aqsaamu asxaabi اlkuna dadka kunyada uu asxaabta u saaxiibkaa qaybahooda waa amhilatu mihaaladooda man ismuhu kunyatuhu dadka kunyada lagu bilaabay qaar waxaaba jiraba magiciisuba uu kunyo yahayba magaca kale maba qababa man ismuhu magaciisu uu kunyatuhu kunyadiisa yahay walaa isma lahu magacan aama lahayn hayraha heyrkeed kaabi bilaal alashcariy ismuhu wa kunyatuhu waaxid waa isku mid soo maarti waa magac calaa suurati اlkunya ku imaaday wey soo maarti innaga hadda soomaalida abubakr abubakr baan iskala baxna sooma marka bakr aabihii miya ma ah marka abubakrka magacaas kunyada ah ee aabbaha lagu bilaabay waa magac u ahba ma dheheysa abubakr baa lagu dhahaaye garana inuu bakra dhashay magacaa ma dheheysid bakr dhashaybe oo abubakr bakr aabihii waaba tahay adi magacaa ma sii raacaysid saasa inaga magacno abubakrkaas magacno kunyatun calaa suurati ismun calaa suurati اlkunya wey haddaba abubakr sidiiq cabdullaahi baa dhihi jiray magaciis hadda fiiri bilaal abi bilaal alashcari ninka la yidhaahdo magaciisa iyo kunyadiisa waa sa magac kaleo loo raadin ma jirto ba man curifa bikunyatihi qof kunyadiisa lagu yaqaano walam yucraf aan la garaninse alahu ismun inuu magac leeyahay amlaya in kale magac miyuu leeyahay mise in kale aan la garanayn ka abi unas nin la yihahdo saxaabiyun saxaabi ah abu unas jim man luqiya bikunyatihi qof kunyadiisa lagu laqabay lagu naanay man luqiya bikunyatihi ah, kunyadii baa laqab looga dhigay walahu ismu magacsa waa leeyahay meeshii naanays loo bixin lahaabaa waxaa naanays looga dhigay kunyo walow asaguse ismu magac buu leeyahay walow kunyatun kunyana waa leeya uu dhalay loogu kunyeeyey hayrahaa middaa laqabka aan ahayn ka abi turaab oo kale soo maarti wa huwa laqabun licaliy bin abi aalib uu leeyahay wa kunyatuhu abulxasan cali bin abidal magaciisi waad garata cali wey kunyadiisa lagu yaqaana carruurtiisa loogu kunyahay abulxasan wey wiilkiisa xasan u weyaaba yaa loogu kunyahay abulxasan bali xasan aabihiis abuturaabtan waa laqab naanays wey wax turaablia u dhalay ma jirto carru ku saaxday masaajidka nabiga alayh salaam caradii jirkiisa gaadhay buu nabiga ka tirtirayay markaasu wuxuu lahaa qum ya aba turaab qum ya aba turaab nabiga u bixiyey alayhi salaatu wasalaam walidalika wuu jeclaan jiray cali in lagu dhaho abu turaab u dhaho marka kunyada iyada waa kunyo laakiin laqab iyo naaneys loo wado man lahu kunyataani oo akthar dad waxaa jira laba kunyo iyo ka badan ba leh ka ibnu juraj oo kale ninka la yihahdo cabdilmalik ibn cabdilcaziiz yukna biabilwaliid wa abi khaalid <clears throat> labadaa kunyo u leeyahy abulwelidna waa la dhahaa abi khaalidna waa la dhahaa ha man ikhtilifa fi kunyati qof kunyadiisa laisu khilaafay magaciisa la yaqaana lakin kunyadiisa laisku haysta ka usaama binu zayd saxaabiga la yihaahdo qiila abu muxamed waa la yihi waqiila abu cabdillahi ba la yidhi waqiila abu khaarij intaasoo kunyaa laisku khilaafay hawaaw man curifat kunyatuhu qofkii kunyadiisa la aqoonsaday kunyadiisa la yaqaanaa naanays kunyada wax aabaha lagu bilaaba wey inaga magac uma hayn naqaan uma hayne laqab waa naqaana maaneys magacna waa naqaana lakin kunya maba isticmaalo man curifat kunyatuhu qofkii kunyadiisa la garanayo oo aaba lagu biloway wakturifa fi ismi magaciisaasa laisku khilaafsan yahi ka abi hurayrata oo kale hadda abi hurayre waa ka kunyadiisa macruuf waa saxaabiga jaliilka almukiriin fi lxadid aan soo maray lakin ikhtulifa waxaa laisku haystaa fi ismi magaciisi wa ismi abihi abihi magaciisa calaa halaathiina qawla soddon qowl baa laisku khilaafay waa hebel waa ina hebel hebel hebel wey waa hebel hebel soddon baa laisku khilaafay ashharuhaa magacyaashaasi kuwa ugu mashhuursan iyo magacyaha aabaha anahu cabdiraxmaan binu sakhr inuu yahay baa ugu mashhuursan ah, kaasaa lagala soo baxa ugu mashhuursan lakin kuwo kala jirta cabdushamsi baa kamid man ikhtulifa fii ismihi wa kunyatihi qofkii magaciisi iyo kunyadiisa laisku khilaafay magaciisana waa lasku haystaa kunyadiisana waa lasku haystaa laqabkuu naanas ku yahay ka safina hadda safina laqabkaasuu naanas ku yahay magacii waa lasku qabtay kunyadiisana waa lasku qabtay qiila waxaa ismuhu cumayr wa qiila saalix wa qiila mihraan kuyadiisa la isku qortay waa kuyatu kuyadiisa qiila abu cabdiraxmaan waa la yihi waqiila abulbakhtariy labada waa la yihi man curifa bismihi magaciisi iyo wa kunyati eh, ismigii magaciisi iyo wa kunyatiiba waa la yaqaanaa washtuhira bihimaa macan labadaba mashhuur bu ku yahay magaciisana haddaad sheegtana waa la garan haddaad kunyadiisa ku sheegtana waa la garan ka abi cabdillaahi oo kale abi cabdillaahi oo waayo intano nin a wey sufyaan athawri kowne malik ibnu anasna maxamed binu idriisi shaaficiyina axmed binu xambalna afartaa imaam ee waaweyn mid walbaba magaciisaasu caan ku yahay kunyadiisana caan ku yahay abu cabdillahi in la dhawaal yaqaanaa wa ka abi xaniifata nucmaan binu thaabit abu xaniifa hadda kunyadaasna mashhuur buu ku yahay nucmaan in la dhaha magaciisana waa la yaqaanaa man ishtuhira bikunyatihi qof kunyadiisa mashhuur ku noqday maca macrifati ismihi magaciisana waa la yaqaanaa soo maart kunyadiisii buu lakiin caan ku yahay oo aad loogu yaqaanaa magaciisisa waa la iska garan ka abi idriis alkhawlaani wasmuhu caa'idullah abu idriis alkhawlaani kunyadaasu caan ku yahay magacaana caaidulah in la yidhahdo waa la garan man ushhira bismihi qof magaciisa mashhuur ku ah maca macrifati kunyatihi magaca uu caan ku yahay waati cagsigeeda wey laakiin kunyadana waa la yaqaana ka dalxa dalxa bin cubaydillahi taymi wa cabdiraxmaan bin cawf wxasan bin caliy bin abi aalib kunyatum raggaa saxaabada kunyadoodu jamiican dhamaan abu maxamed baa la dhahaa abu maxamed rag kalena waa cabdillahi bin camr bin caasna abu maxamed baa la dhaha sagana ku darso ashhur muصanafaati fiihi kutubta laga alifay ugu mashhuursan baabkan laqad صanafa اlculamaau culamadu waxay ka alifeen fi lkunaa kunyooyinka musanafaat kahiiratan fara badan wa miman sanafa fiihi dadka ka alif waxaaba kamida caliy madini wa muslim baa kamida wanasaa'iy baa kamida wa ashharu hadihi musanafat almaطbuuca kuwa musanafaatka kunyooyinka laga alifay kuwa maطbuuca kitaabu lkuna walasmaa lidolaabi abu bishir maxamed bin axmed mutawafa sanata thalaathumiya wa cashara hijri ninkaasaa kitaabkiisa ugu mashhuursan alkunaa walasmaa baa la yidhahdaa macrifat lalqaab gal kunyag waan soo ogaanay laqabka iyo naanaysta qof waxaa naanaysta lagu yaqaan naanaysta inaad iska barato tacriifuhu luqatan alalqaabu laqab jamcu alqaab jamcu laqabin laqab baa alqaab lagu jamciyey wallaqabu laqabna kulu wasfin tilmaan kastaa la yidhaahdaa oo ashcara ku tusa birifcatin kor ahaansho oo mase dacatin liidanaan qofka naanaysta lagu naanaysay ama waa naanays liidanaan sheegaysa qofka hoost lagu dhaliilayo oo mid ilahay uu subxana wa tacala naga xarimaya walaa tanaabasu bilalqaab laqabka xun ama ma waa mid ammaaniya kolkolina ku jirta madaxiyo wanaaga oo mase waxaa lagu qeexaa lagu tacriifiyaa laqab maa dalla calaa madxin aw damin wax ammaan ku tusa ama cay ku tusa yaa waxaa la dhahaa laqab naanays almuraadu bihada alxadiid afwan almuraadu bhada baxhi baxigan macrifatulalaab ku saabsan ujeedada laga leeyahay waxa weye walmuraadu bihada albaxi ataftiishu in la baaro wey can alqaabi almuxadithiin muxadithiinta naanaystooda wa ruwaati alxadiidi iyo xadiidka kuwa warinayo macrifataasan iskaga barano wa dabdiha aan u xifdino on u dabdino oon wax kale nagaga darmanin faaidatu wa faa'idatu macrifati alalqaabi amraan laba amar baa ku jirta in la barto naanaystaas rawaada xadiidka warinayso wahuma labadaasi shay ay faa'idada ku jirto waxaa weye midka cadamu dhanni alqaabi asaami cadamu dhanni alalqaab alqaabta iyo naanaysta saa loogu malaynin asaamiya magacyaal wa cadami cadi shaksi qofka saa loogu tirinin aladii shaksiga yudkaru la sheegay taaratan mar bismi magaciisa lagu sheegay wa taaratan mara bilaqabihi lagu sheegay saa loogu tirinin loogu malaynin shaksayn laba qof marka mara laqabkiisa la sheego mara naanaystiisa la sheego mara magaciisa la sheego ya saan laba qof loogu malaynin wahuwa shaksu waaxidna wuxuu hal qof uu yahay macrifatu sabab asabab aladi min ajli luqib wuxuu ku leeyahay macrifatu sababi in la barto sababta aladi sababta min ajlihi daraaddeed luqiba hada araawi raawigan loogu naanaystay bidalika laqabi naanaystan inaad laqabkii barato haddana maxaa laqabka loogu bixiyey matala laqabka qaar isma waafaqsana qofka iyo laqabka way kala duwan yihin fa yucrafu si loo ogaado cindaidin almuraadu alxaqiiqiy muraadka xaqiiqiga ahee laga leeyahay min alaqabi naanaysta aladii naanaysta yukhaalifu khilaafaysa fi kathiiri min alaxyaan in badan macnaahu aahira macnaha daahirka khilaafaysa naanaysta qaarkeed in badan daahirka qofka way khilaafi oo waxa qofka naanaysta loogu bixiyey macno kale iyay ku xidhan tahay haddii la fasiro lagu garan or maxaa magacan lagu bixiyey saasaa lagu bixiyey markaasaa la dhahaya ha la garanaya marka alaqabu aladi yukhaalifu fi kathiir min alaxyaan macnaahu aahir macnaha daahirka khilaafsan inta badan oo arki doonta mithaalada ku garan doontaaye aqsaamu alalqaabu qismaani horta naanaystu waa labo wa humaa waaxid laa yajuuzu tacarufu tacriifu bihi naanays aan banaaneen qofka in lagu lagu aqoonsado oo lagu tacriifiyo oo lagu sheego wa huwa naanaystaasi maa yakrahu lmulaqabu bihi qofka naanaystaasi lagu naanaysay midka uu nacayo hadduuba nacayo iga daa ku dhow waa inaadan ku naanaysin oodan ku dhajinin mar rabuu ku yidhi iga daa waa wax asaga maaratay cay ku ah ama liidid iyo iyo sid ku ah hadduu ku dhaho markaasi waan ka xumahay waana ka daysaa allahuma in mararka qaar in qofka oo ka xun haddana ay banaan tahay in la sheego oo sheegidaasa waay ku waxaa ku jirtaa macno kale oo ka weyn isagana cidda u nacaya ha xadiidkii nabiga aleyh salaatu wasalaam iyo macrifat ilaxkaam iyo sharcigii baa ku tacaluqaba marka kaasoo kale in isagoo diidan la sheego dhib ma laha waan soo maray kiibada eh, eh, iyo xamta iyo marki laga hadlaya imaam nawowi raximah baabu maa yubaaxu min alhiiba markuu sheegay kusoo daray ba yajuuzu tacriifu bihi mid ay banaan tahay ama laqab iyo naanays banaan in qofka lagu tacriifiyo lagu caanbixiyo lagu sheego wahuwa maa laa yakruhu lmulaqabu bihi qofka lagu laqabayo ma lagu naanaysayo midkuu nacayni wey amhilatu addaal nin baa waxaa naanays looga dhigay daal ah, kii baadida ahaa soo maarad in laska barta marka daalkaas waa la qabe maxaa ninkan daal loogu bixiyey su-aal isweydiiyo daahirkeeda anaga hadda qalbigeeda kuwada ku degdegayo iyo xaqiiqadeedi way iskhilaafsanta laqabun waa laqab yanaanays limucaawiyata bn cabdilkariim uu ahaa addaal luqiba bihi waxaa lagu naanaysay daal liannahu dalla wuxuu ka dhumay fii dariiqi maka wadadii maka ku dhumay shucabtii maka ayuu kala garan waaya ku dhumay nabig alay slam wajadaka daalan fahada waa kii la yiri waa waxyaalahay kufasiraan kamidta wu dhumay abu jahl ba soo idhaaf calaa kuli xaal hadda ninkan waxaa daal loogu magacaabay mucaawiya bn cabdilkariima wadooyinka makuu ku dhumay markaasa waxaa la qabiya naana soo dhigay daal inaga waa dhan hebel baadi soo ma dhan qof b qof dhumay hebel baadi baad daalisa hmm. taasaa looga jeedaa baadi way marka diinti uu baadi ka yahay meehe wuu dhumay isagoo yar wuu dhumay sida masruuq oo kale qof laxaday isagoo yar ba laxaday ba addaciif nin baa waxaa lagu macaabay daciif baa lagu macaabay daciifna haddii ahlulxadiid ay maqlaan bas wey xadiidkii baa daciifinayaan laqabu waa maanays cabdillahi bn maxamed adaciif ninkaas maanays u yahay luqiba bi waxaa maanays eh, daciif loogu naanaysay madaahirkan daahirkan muuqda ma xaqiiqada marki lagu sheego liannahu kaana daciifan fi jismi xagga jirka iyo daciifku waa wax tabar daran bu ahaa tabar yar laa fi xadiidihi xadiidkiisa daciif ma aha qaala cabdulqani bnu saciid wuxuu yidhi rajulaani jaliilaani laba ninoo waaweyn oo cadiim ah lazimahumaa waxaa laazimay laqabaani qabiixaani laba naanays oo qabiixaa laazimtay adal wa daciif wey si la yeli male laba nina waaweyn wey midna daal baa lg soo dhigay midna daciif yaa ku dhegti jim gundar ah, gundar baa ayagana kamid a naanaysta aan daahirkeeda eh, isagana maaratay qof eh, laqabka naanaysta ah wa macnaahu macnaheed waxa wey almushaqib ah, qofka mushaqibka ah waxaa la dhahaa eh, isku dhaca qofka isku dhaca badan walidalika waxaad maqlaysaa shurdatu mukaafaxati shaqab shurdatu mukaafaxat shaqab booliska kahortaga qalalaasada iyo iyo maaratay eh, eh, qalalaasada ka hortaga marka qof qalalaase ka samaysan yaa qundar lagu magacaabi isagoo dhan baa qalalaase ah buuqun bu kugelin buuqun bu kugelin <clears throat> wa macnaahu almushaqib weeyaan waa kii qalalaasada ka samaysan fii luqati ahli lxadiis baa mushaqib waxaa lagu dhahaa qundar wa huwa laqabu muxamed binu jacfar albasri ninki la dhihi jir maxamed binu jacfar gundar ee sheekh u ahaa maxamed bin muhana iyo maxamed bashaar sheekh u ahaa ninkaasaa waxaa la gundar naanaysiis albasri saaxibu shucba ayaa yuucaan ku yahay shucba saaxiibkiis wa sababu talqiibihi sababta loogu naanaysay bi haada laqabi laqabkan isaga ah ana ibna jurayj imaamkii cadiimka ahaa ee ibnu jurayj aha cabdulmelig ahaa yaa qadima lbasrata magaalada basro galay faxadatha wuxuu ka sheekeeyey oo uu sheegay bixadiidin xadiid can ilxasani albasriyi laga wariyey fa ankaruu waa ka oriyeen caleyhi asagii bay ka oriyeen oo inkireen washaqabuuhu markaasay buuq ku kaciyeen mushaaqaba sheekhi baa lagu mudaaharaday xasanbis golad ka maqashay laga waraysay fa ankaruuhu caleyhi washaqabuuhu wa akthara waxaa sii badiyey weliba moxamed binu jacfarkan min ashaqabi caleyhi bulaankii iyo buuqi iyo fawdadii maxamed binu jacfarkana sii waday faqaala lahu sheekhi ibnu jurayja wuxuu ku yidhi uskud yaa gundar maalintaasi ku dhegtay war amus mushaqib baa tahay fawdaawi unjar midka kale waa kan waa naanays qunjar laqabu ciise binu muuse taymiy weeyaan luqida biqunjaar baa lagu magacaabay lixumrati wajnatayhi labada dhaban buu ka casaa ka guduudnaa saaciqa midka kalena jacdaa la dhaha saaciqada iyo biriqda laqabu moxamed bin ibraahim alxaafid rawaa canhu lbukhaari baa wax ka wariyaba wa luqiba bidalika waxaa saaciqa loogu magacaabay maxamed ibraahim lixifdihi xifdigiisa iyo wa shidati mudaakarati xifdigiisa aad iyo aad yaa u badnaa mudakaradiisana marka daahiya saaciqa buu ahaa qofka asaga saasaa marka loola jeedaa wmuskudana laqaba cabdillaahi bn cumar alumawi wa macnaahu bilfarisi luqa farisi weeyaane xabat miski ah, mushkudana luqa farisiya wey laqabkaas xabadii miskiga aw wicaaulmiski weelkii miskiga ayaa loola jeeda muayan kii la dhoobeeyey muayan kii la dhoobeeyey minatiin laqabu abi jacfar alxadrabi weeyaan waluqiba bihi waxaa naanis looga dhigay magacaas muayan loo yidhi liannahu kaana wuxuu awo sagiira sawa yar yalcabu maca sibyaan carruur buu la ciyaaraya fi lmaa biyuhu carruur kula ciyaaraya simbirracada iyo dhooba dhoobada carruurtood garani markaasay fa yuayinuuna way dhoobeynayeen dahru dhabarka dhabarka laga fo laga laga dhooba laga marinayo wax la dhihi jire muxuaha ya kuwa tubka ciyaaraya wax halkaas ka marin jire maxaa fooramiyeed iskiloob ya foornim ah. marka dhabarka laga foorneynaya asoo dhooboola ku sicaray fa yudayiruuna dahrow faqaala abu nucaym ba wuxuu yihi yaa mudayan dhoobaale lima laa taxduru majlis cilmi maxaad imaan weyde majliska cilmi waxaad imaan weyde amaka dhoobada kudhex jirta ashhru musanafaati fiihi sanafa fi hada nooc jamacatu min alculamaa wax ka alifay almutaqadimiin wاlmutaakiriin waaxsanu hadihi اlkutub kutubtaka ugu fiican wa akhsharuhaa oo una gaaban kitaab nusrat اlalbab lixaafid ibn xajar wey macrifat lmansuubiina ilaa hayri aabaaihim dadka loo nisbeeyey dadaan aabahood ahayn waa iska fududahay waa sheegsheeg waa iska wadeena almansuubiin dadka loo nisbeeyey ilaa hayri aabaaihim aabayaashood dadaan ahayn baa loo nisbeeyo aaba looga dhigay saasuu caan ku noqdayba almuraadu bi hada albaxth baxhigan waxaa laga wada looga jeedaa macrifatu man ishtuhira dadka ku caanbaxay in la barto nasabuhu nasabkiisa ilaa hayri aabihi aabihi hayrkii loo nisbeeyey aabbaha qeyrkiisa loo nisbeynayo muxuu yahay min qariibin waama qaraaba ay yihiin isku dhow yihiin kalumi hooyadiis baa loo nisbeeyey meesha aabaha loo nisbeyn lahaa hooyadii baa lagu abtiriyey waljadda ama awodiis baa lagu booday ow amase hariibin nisbe hariib ah oo inta badan aan dhicin kal murabbi oo kale a ah, qofkii murabiga ahaa ee wax tarbiyenaya ee tarbiyen jiri baa yaa loogu nisbeeyey wa naxwihi uma macrifatu ismi abihi in qofka horta la ogaado deena haddana la ogaado macrifatu ismi abihi aabihiis taha ee dhalay magaciisa in haddana la ogaado oo la yidhahda war magaca asaga loo nisbeynayo ma aha aabihiish e eh, aabihii ama waa ah, hebel baa la dhahaayo awoda loo nisbey ama hooyada loo nisbey ama qof kale oo qariiba loo nisbay faa'idatuhu wa faa'idatuhu dafcu tawahum tacadudi inaan loo malaynin tiro badan cinda nisbatihim ilaa aabaa'ihim marka aabayaasho dadkaasi ku caanka ku ah in aabahood aabba aan ahayn loo nisbeeyo maalinta aabahood loo nisbeeyo saan loogu malaynin inay dad tiro a yihiin oo asagoo awowii loo nisbayn jiray marka aabihii loo nisbeeyo laba qof saa loogu malaynin maalan aqsaamuhu wa amhalatu amhilatuha qaybaha uu qaybsamo baxigan iyo amhiladii iyo mithaalaha man nusiba ilaa umihi ka bilow qof hooyadii loo nisbeeyey mithlu mucaadin wa mucawidin wawacawdin ameeqa saddex wey mucaad wa mucawid wa cawdin banu cafra islaan cafra la yidhahdo yaa dhashay waxaa la dhihi jiray mucaad binu cafra mucawid binu cafra cawd binu cafra baa la dhihi waa abuhum aabbahoodna alxaarith buu ahaa hooyadii horaka loo nisbeeyey marka haddaad hadhow aragto mucaad binu mara aad soo arki jirtay mucaad binu cafra inaada laba qof u malaynin ood ogaato marna hooyadii baa loo nisbeeyey marna aabihiis wa mithaalu bilaal binu xamaama abuhu aabihiis rabax buu ahaa bilaal binu rabax wa muxamed binu xanafiya abuhu aabihiis caliy binu abi aalib buu ahaa hooyadii xanafiya binu xaniifa b ma nusiba ilaa jaddati dadka ayaydooda loo alculyaa ayaydii hore sare ayadoo sare oo ayayihii hore ah aw ama ayayihii dhowaa mithlu yacla binu munaya oo kale <coughs> yacla binu munaya wa munaya munayaduna umu abihi waa hooye waa aabihiis ayaydiis hooyadiis wey aabihiis ayaydiis mxuu aha hooyadiis wey markaas maxay u tahay asaga ayay bay u tahay ayay aljad dunya wey markaas aljad addunya umu aabihi wey aabihi hooyadiis wa abuuhu aabihiisi dhalay yaclahaasi umayata la dhahaa ayaydiisna munaya soo qabso mid kale bashiir bnu khashaashiya umu thaalithi waa hooyada saddexaad oo min ajdaadihi awowyaashii dhashay wa abuuhu aabihiis ninkan bashiir ah macbud baa la dhahaa bashiir binu macbud baa la dhahaa ayib jim man nusiba ilaa jaddihi qof awowii loo nisbeeyey mithlu abi cubaydata ibnu jaraax abu cubaydata ibnu jaraax tobankiibuu ka mid ahaa jannada lagu bishaareeyey ismuhu magaciisu caamir amiin ulumma maa la dhahay ismuhu magaciisu caamir binu cabdilaahi ibnu jaraax wey marka awogii baa loo nisbeeyey axmed ibnu xambal imaamkii asagana huwa axmed binu muxamed binu xambal asagana awogii baa loo nisbeeyey oo caanku axmed maxamed gada awogi ba loo nisbanaysa nusiba ilaa ajnabiyin lisabab qof loo nisbeeyey qof ajanabi ah. ah waa hariibkii qariib maaha u dhow yahay waa mid qariiboo qof ka fogey mithlu miqdaad ibnu camar oo kale ah. miqdaad ibnu camar alkindi saxaabigaa la yidhaahdo ee fursaani saxaabu ka mid ahaye yuqaalu lahu waxaa la dhahaa miqdaad ibn aswad baa la dhahaa magaca uu caanka ku yahay ibnu camar me waa ibn aswad aabihiis marka cabdullah waxaa la dhaha miqdaad ibnu camar abi camar baa la dhahaa ninka loogu nisbeeyana aswad baa la yidhahdaa maxaa aswad loogu nisbeeyey oo qaraabo ka dhexeysa waxba kama dhexey ajnabi wey laakiin wuu soo korsaday لأnnahu kaana wuxuu aha fii xijri اأswad ibn cabdiyaguuf fatabanaah wiil buka dhigtay tabanigii ilaa la yihahdo udcuuhum liaabaa'ihim marka ow hariibinti weeyaan kalmurabi midka kusoo lahaa wey ow hariibin kalmurabi asagoo soo tarbiyaysto soo korsaday marka miqdaad bn aswadkaasu caan ku yahay walaysa abu aabihina ma aha aabihiis waa camr ashhur musanafaati fiih kutubta ugu mashhuursa laga alifa laa acrifu ku leey musanifka ma aqaana musanafan kitaab la alifay oo khaasan u gaara fi hada albaabi laakin kutubu taraajimi kutubta taraajumta caamatan edeelkooda ama badankood tadkuru waxay sheegtaa nasaba kuli raawin raawi kasta nasabkiisii sheegi laa siyama kutubu taraajimi almawsuuca kutub taraajimta ee mawsuucada ee tahdiibkii iyo mxuu ahaa tuxfihii iyo siyarkii kutubtaas oo kale way sheegaan marka faahfaahsan bay u sheegayaan marka markaa ku aabihiis qof aan loo nisbeeyey magaciisi buu sheegi aabihii buu sheegi saxdaha ayuu sheegaya kanaan ku dambaysiye ku khatimayna macrifatu nasabi alati alaa khilaafi daahiriha macrifatu nasabi ama nisabi nisbooyinka in la barto qof loo nisbeeyey alatii nisabtaa iyo nisbada calaa khilaafi daahirihaa daahirka inaga noo muuqanayana khilaafsan sida inaga noo muuqata nisbaan aragnay nisbada ayadaa saan u malaynayna si ahayn bayna ku imaanaysaa tamhiid hunaaka cadadun tiraa jirta min aruwaadi ruwaada kamida tira ruwaada oo nusibuu loo nisbeeyey ilaa makaanin boos iyo makaan dhul loo nisbeeyey ow amase ghaswatin duulaan loo nisbeeyey aw qabiilatin qabiilan loo nisbeeyey aw sancatin sanca loo nisbeeyey wuxuu sameeyey waxyaalaha la sameeyo sancada loo nisbeeyey walaakina daahira sida daahirka ah ee muuqata almutabaadar ila dihni dihniga iyo maskaxda maankan u degdegayso min tilka nisabi nisbooyinka xaggeeda laysa ma aha daahirkaasi muraada mid loola jeedo sida adigu umalaysa daahirka ee maskaxdaada u degdegtay xaqiiqada loo jeedana ma aha ogow wlwaaqicu waaqic waxa weeye anahum ayagu nusibuu in loo nisbeeyey ilaa tilka nisabi nisbooyinkaas waa loo nisbeeyey aad daahirka u malaynayso sida saxda inay tahay licaaridin baa loogu nisbeeyey liajli caaridin arrin soo darisoo carada lahum usoo dariday min nusuulin way degeen dalika almakaan meeshaasuu degay makaanka asaga ah maala bedri oo kale ceelkii beder buu degay maaha dagaalkii beder buu ka qayb galay maaha soo maarti licaaridin carada lahum usoo degtay usoo eh, bambaxday binuzuulihim degidooda dalika almakaan ay degeen oo mujaalasatihim fadhiisiga ay dadkaa sancada sameeya ay la fadhiisan jireen ayaa magacaas saanica loogu bixiyey ee asaga saanic meeheen daahirkase waxaa u degdegayay inuu saanic yahay oo mujaalasatihim ahla tilka sancati sancada ayadaa dadka ehelkaa ayuu la fadhiisan jiray walxu dalik faa'idatu hada albaxth baxdigan asagaa ah in macrifat nisab alati la calaa khilaafi daahira in la barto faa'idada waxa weeyaan wa faa'idatu hada albaxdi huwa macrifatu ana hadihi nisab inaad ogaato nisabtan laysta xaqiiqatan inayna xaqiiqo ahayn oo sida daahirka u degdegaysa aanan ahayn ee ay si kale ku timid wa inamaa nusiba in loo nisbeeyey waa inaad ogaato ilayhaa nisbadaasi saaxibuhaa in loo nisbeeyey licaaridin si ay soo duriyey daraaddeed ee asal aynan ahayn wa macrifatu lcaaridi deena caaridkiina aad barato aw sabb ladii sababta aad barato min ajlihi daraadiis nusuba loogu nisbeeyey ilaa tilka nisba nisbadaa sababta loogu nisbeeyana aad ogaato marka haddayna xaqiiqadii saad u malaysa aynan ahayn maxaa loogu nisbeeye inaad daba gasho amhilatuhu abu mascuud albedri waa saxaabi cuqba layihahda bin camr abu mascuud albedri haddii hadda abu mascuud albedri aad garato waxaad u maleen dagaalkii beder buu ka qayb galay lam yashhad bedran buu kuleeyahy beder muuna ka xaadirin bal nazala waa degay fiiha ceelkii beder buu degay ilan beder waa makaan ceel baa ku yeeri jira layihahdo beder la yihahdo labadii cudwateynkaha laantum bicudwati dunya bicudwati qusbaadi warag basfel waa kii qur-aanku tilmaamay halkaas meel burburcooyin aho burburco xaggan iyo burburco xaggana halkaasi marka ayay u dhex taallaa waa ina geey anaga jamacad islamiya mar bay nasoo una tuseen burburcood baan fuulnay lam yashad badran bal nazala fiiha waa degay fa nusiba ilaah waa loo nisbeeyey soo maarti qaar ku doodina way jiraan badriyiintu inuu kamid ahaa abu mascuud ba yaziid lfaqiir haddad hadda yaziid lfaqiir aad aragto wax qof faqiir loo nisbeeyey waxaad u malayn inuu faqiir xoolalaana u ahaa lam yakun faqiiran ma ahayn xoolaha xaggiise wainamaa usiiba waxaa la asiibay fii faqaari dahrihi lafaha dhabarka laga asiibay ilan faqaarku waa dhabarka lafihiisa wey xataa yacuuda kulu faqrin calaa makaaniha meesheeda ay ku laabato markii rukuucda laga hadlayo marki laga istaago fii faqaarin dahrihi halkaasaa laga asiibay dhabarka laga hayay markaasaa dhabarka loo bixi jim khaalid alxadaa u imow ninba waxaa loo bixiyey khaalid alxadaa kabale kabatale xaduu waa kabaha axdiya lam yakun xadaan kabatale ma aheen wa kaana yujaalisu alxadaayiin kuwa kabaha tolu iskala fadhiisan jiray mararka qaar waxaa laleeyahy waa tilmaami jiray uxudu kada uxudu kada buu dhihi jiray ashharu lmusannafaati fi lansaab kutubta laga alifay kuwa ugu mashhuursan nasabka kitaabu alansaab lisamcaani waqad lakhasahu ibn alafiir fi kitaabi samaahu allubaa fi tahdiib alansaab iyuu kusoo khulaaseeyey walakhasa almulakhas mulakaskaana waxaa sii khulaaseeyey oo asagana intii u arkayay zubda ama lubigaheed kala soo baxay haadaa ee kana mulakaskan waxaa sii talkiisiyey asuyuطiyu fi kitaabin samaahu lubulubaab ayuu bixiyey lubulubaabi ah, magacaasu bixiyey wallahu aclam bilahi towfiq wsala allah wslm ala